الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين masjidka insha allah laba cashir ayaa nooga laaban matnigoon aqrino iyo xarafka la ziyaadiye ama xuruufta la ziyaadiye macnaha ay faa'iideynayn labadaasa noo laabo insha allahu tacaala maanta waxaan aqrinaynaa matniga iyo wasanka iyo xarafka zaa'idkoon sheegno macnaha xarafka uu faa'iideynayana cashirka soo socdu noqon doonaa insha allah baabu abniyati اlficli اlmasiidi fiihi ficliga la ziyaadiyey dhistiisa ayuu u baab yahay ka aclama alficlu ya'tii biziyaadati mac waalaa wawalla staqaama xranja manfasala wafcala daa alifin fi lxashwi raabicati wacaariya wakada kahbaya khactadala alficlu ficli yaأtii wuu imaanayaa biziyaadati bisababi ziyaadati ziyaada sababkeeda wuxuu ugu imaani ka aclamo sida aclamo oo kale oo biziyaadati iyo kaclamo labada jaara majruurba la tacalujiyo waxaa kaloo suuroobi karaa ka aclamada in la xaalayo biziyaadatina la tacalujiyo labadaba in la xaaleeyana wax suuroobi kara wey alfawaa'id laa tatasaaxan baa la yidhahdaa faa'iidada isma ciriiriso khalaas waay dhankaas rabtaa u dhigi kara alficlu ficli yaati wuu imaani biziyaadati bisababi ziyaadati ziyaada sababkeed wuxuu ugu imaani ka aclama sida aclama oo kale mila aclama sida aclamo kale u imaani ama ka aclama xaal la mid yahay ayuu imaani ulaai hal xaraf lagu ziyaadiyey saddex wasanoo qiyaas ayuu lahaa saddexdii wasan mid ka mida weeye afcala maca waalaa wa wallaa waalaa iyo wallaana wuu ku imaani ulaai hal xaraf lagu ziyaadiyey saddex wasanuu qiyaasu laha saddexdiiba waka waa ah afcala faacala iyo facala aclama wuu ogeysiiyey ama aclama wuu baray ficliga mujarad marka uu yahay calima laba macnaa loo isticmaalaa bimacna alcirfaan waa loo isticmaalaa ogeysiinna waa loo isticmaalaa bimacnaa cirfaan haddii uu yahay hal mafcuul buu qaataa hamsadana mafcuul labaad ayay ku dari waa sheegi doonaa insha allahu tacaala bimacnaa eh, haddii laba mafcuul horay uu qaadan jiro danna iyo akhwaadkeed uu ka mid ahaa saddex mafcuul bay u tillaabay ilaa alaaati ra'aa wa calima caddow idaa saaraa araa wa aclam waayahay labada macnoba waad u dhigi karta aclama wuu ogeysiiyey oo saddex mafcuul aad u tilaabini iyo aclamaguu baray oo laba mafcuul aad u tilaabini maca waalaa wuu israacraacay shaygii baa isdabagalayoo mid baa baxay midna wuu ka daba dababaxay wawallaa madax buu ka dhigayoo meel buu tawallisiiyey u dhiibay istaqaama wuu toosnaaday ulaai saddex xaraf lagu siyaadiyey afar wasanoo qiyaasu lahaa afartaba hamsatulwasli bay ku bilaabanayeen istafcala ifcawala ifcawcala ifcaalla afartaa wasan ayay ahaayeen istafcala waa kii u horreeyey istaqaama wuu toosnaaday istaqaama asluhu istaqwama wowdii ayaa xarakada laga raray waayo xarfulcilla xarakaysan xarfu saxiix ka horreeyaana xaraka inuu la aado wax dhici kara maaha waxaa loo raray xarafkii ka horreeyey lisaakinin saxanquli taxriika min dilinin waawin cayna ficlin dilinin cayna ficlinka aabin haddii xarakadii la raray istaqwama istaqawma bay noqotay istaqawma wowdia waxaa loo iclaaliyey taxaraka xarfulcilati asaalatan hadda waa reebantahay wowda ma xarakaysna laakiin asaalatan istaqwama markuu ahaa wowda way xarakaysnayd taxaraka xarfulcilati asaala xarfulcillaha asal ahaan u xarakaysnaa wanfataxa maa qablahu alaan hadda waxaa ka horeeyana waa fadxisan yahay waagii hore ma fadxisnayna wuu reebanaa qaaf laakiin maanta waa fadxisan yahay ubdilat eh, cilatu alifan eh, xarfulcillihii ayaa waxaa loo bedelaya alif istaqaama sidaa ayay ku timid waayahay istaqaama wuu toosnaaday ixranjama rubaaci sarta rubaaciga oo laba eh, laba xaraf lagu siyaadiyey laba wasanoo qiyaasay lahayd ifcan lala iyo ifcalalla ifcan lalihii wey ixranjama ixranjama alibilu geeli baa ururoo meel isugu yimid infasala hulaaثi laba xaraf lagu ziyaadiyey shan wasan oo qiyaasu lahaa shanta wasan saddex ka mid a ah hamsatulwasli lagu bilaabanayay in facala iftacala ifcalla labana taa-ulmasiida lagu bilaabanayay tafacala iyo tafaacala saddexdii wasan ee hamsatulwasliga lagu bilaabanayay mid ka mid a ah weeye infasala infacala wey infasala wuu socmay wafcal ladaa alifin fi lxashwi raabicati wacaariya wakadaaka habaya khactadala wafcalla ifcalla oo kale ayuu ku imaanay daa alifin alif mid u saaxiibee xaal u yahay alifta oo filxashwi dhexda ku sugan alifta oo raabicatin saddex hore afrayni wa caariyan mid qaawan xaal uu yahay ayuu imaani wahbayakha iyo wactadalana kadaaka iyagana waa la mide ifcalla oo hamza alif reeban aan dhexda looga darin ifcalla la yidhaahdo hulaaثi laba xaraf lagu ziyaadiyey hulaaثi laba xaraf lagu ziyaadiyey abash wuxuu lahaa afar wasanoo qiyaasa ah. afartiisa wasanna waxay ahaayeen shan wasan shan wasanoo qiyaasuu lahaa shantiisa wasan saddex hamsatulwasli ayaa lagu bilaabanayay infacala waa kaa soo infasala ifcallana waa kii labaad saddexaadna wuxuu ahaan lahaa iftacala wuu soo wadaaye saddexdaa wasanoo hamsatulwasli lagu bilowdo ayuu qiyaas ahaan u lahaa ulaaثi laba xaraf lagu ziyaadiyey hamsatulwasli shan wasanoo qiyaasu lahaa saddex iyo hamsatulwasli lagu bilaabanaye in facala waan soo marrayoo in fasalo weeye ifcallana waa kii labaad waa wafcalla daa alifin fi اlxashwi raabicati wuxuu u ifcallada yaa mar alif dhexda loo geliyaa reeban xarafka saddexaad ifcalla hamsada waa xarakaysan tahay fa'dana way reeban tahay caynta ayaa saddexayni caynta ayaa waxaa lagu dhejinaya alif reeban ifcaalla buu noqoni ifcaalla ulaai saddex xaraf lagu siyaadiyey afar wasanoo qiyaasu lahaa afartiisii wasanee qiyaaska ahayd hal wasan waan soo qaadanay istafcalu ahaa istaqaama wasankii labaadna waa ifcaalla ifcawala iyo ifcaw calaa kuu haray ifcaalla iyo istafcala labadaasaad haysata waayahay filxashu raabicatin sidaa ayuu u jeedaa iyo wacaariyanba ihbayakha ictadaal ihbayakha ulaai saddex xaraf lagu ziyaadiyey toban wasanoo shaaduu lahaa afar wasanoo qiyaasuu lahaa toban wasanoo shaadina wuu lahaa tobankii wasanka ee shaadka ahaa ihbayakha ka mid ahayd labada yae isku shidan waa zaa'id hamzada awalka taallana waa zaa'id saddexda axraf ayaa lagu siyaadiyey oo ihbayaka calaa wasni ifcayala wy ifcayala marka la wasnayo kelimo zaa'idka sidiisa loogu hadlaa xarafka asligana fa iyo cayn iyo laam ayaa laga cabiraa bidibni ficlin qaabili اsuula fii wasnin wazaa'idun bilafdihi اktufi ficlin xuruufta uu wato asalka ka cabir fa iyo cayn iyo laam wey wa bilafdihi ktufi zaa'idna sidiisaa loogu hadli wadaacifi laama idaa aslun baqi karaa'i jacfarin waqaafi fustuqin waayahay ficlin saddex xaraf weeye asalku hadduu saddex xaraf ka badan yahay daacif ilaama laamta soo celceli idaa aslun baqi asal haddii uu ku haro waayahay haddaba ihbayaka hamsada waa zaa'idi labada yay isku shidanna waa zaa'id sidoodaa loogu hadli xuruufta kalena fa iyo cayn iyo laam ayaa laga cibaarayna waa asale ihbayakha calaa wasni ifcayala buu noqon ihbayakha sabiyu sabiyigiibaa cayilo wey canugii wuu cayilay ictadala wuu toosnaaday ulaai laba xaraf lagu ziyaadiyey ulaai laba xaraf lagu ziyaadiyey shan wasanoo qiyaasula ah. shanta wasanee qiyaaska ah saddex ka mid a ah hamsatulwasli lagu bilaabanaya laba waan soo qaadanay in facala iyo ifcalla wasankii saddexaad weeye ictadala hamsatulwasliga qoladii lagu bilaabanayay ictadala calaa wasni iftacala wey ictadala wuu toosnaaday wafcalla ka aclabada ku cadaf wafcalla sida ifcallo oo kale ayuu u imaanay daa alifin alif mid u saaxiibee xaal u yahay ifcallaha alifta oo filxashwi dhexda ku sugan alifta oo raabicatin afrayni saddex ka hore afarku ah ifcaallo weeye wacaariyan xaal uu yahay alifta mid ka qaawan oo ifcallo ayuu ku imaani wakadaaka kaa waxaa la mida ah ihbayaqa iyo wactadala labadaana iyaguna zawaa'id weeyaanoo zaa'id baa ku jira waa ficli masiidu fiihi ah ihbayaqana shaad weeye ictadalana qiyaas weeye qoladan shaadkeena horay baan u sheegnay xuruufta lagu ziyaadiyey lililxaaq baa loogu ziyaadiyey oo kelimo kalea la haleeshiinay soo maahay ee macno looguma ziyaadinin tadaxrajad cadiya taxlow lasbaarra tawaallaa mac tawallaa wakhalbasanbasa tasala tadaxrajat sida tadaxrajat ayay u imaanay tadaxraja rubaaci sartii mujaradka ahayd ee rubaaciga ahayd oo faclala ahayd oo hal xaraf lagu ziyaadiyey hal wasanoo qiyaasay lahayd tafaclala weye tadaxrajat tadaxraja libilu geeli baa meel ku uruuray wey tadaxrajat cadyata ee cadyata arajulu ninkiibaa xadaay cinda aljimaaci waay jimaaca agtii ayuu xadaay yay yidhaahdaan fa huwa cudyuuطun ama cidyuuطun mid xadaayo weeye bayd baa jira ini calaa islaana ku gabaynina cudyuuda ligu ibtileeyey wax saa gabay ku marisay waa yahay cadyata calaa wasni facyala waa ulaai hal xaraf lagu ziyaadiyey sideed iyo toban wasanoo shaaduu lahaa sideed iyo tobankii wasanee shaadka ahaa ayuu ka mid yahay cadyata yadaa zaa'ida calaa wasni wuxuu noqonayaa cadyata calaa wasni facyala zaa'idkaad sidiisa ugu hadli ilowla ilowla sharaabu sharaabkii ayaa macaanaaday ulaaثi saddex xaraf lagu ziyaadiyey saddex wasanoo qiyaasul waxaa afar wasan oo qiyaasu lahaa afartii wasan laba wasan ayaan soo marnay labada wasanna waxay ahaayeen istaqaama iyo ifcaalla fi lxashwi raabicati ti uu lahaa waa yahay wasankii saddexaad weeyaan ilowla ifcaw cala wey ilowla calaa wasni ifcaw cala xilowlo sharaabu sharaabkii ayaa macaanaaday isbaarra shacru tintii ayaa dheeraatay ama way farabadatay isbaarra rubaaci sartii mujaradka rubaacigoo laba xaraf lagu ziyaadiyey laba wasan oo qiyaas ayuu lahaa shaadana ma uusan lahayn labadiisii wasan mid ka mid ah ifcalalla ayuu ahaa isbaarra calaa wasni ifcalalla isbaarra tawallaa tawaalaa maca tawallaa tawaalaa weli buu ka dhigtay ama arintiibuu u dhiibay maca tawallaa wuu jeedsaday lala qabo tawallaa iyo tawaalaa ulaai laba xaraf lagu ziyaadiyey afar shan wasanoo qiyaas ayuu lahaa saddex hamsatulwasli baa lagu bilaabanayey ifcan saddexdii waa soo marnay infacala ifcalla iftacala saddexdaa waa soo marnay labadii taaulmasiidada lagu bilaabanayo weeyaan oo tafacala iyo tafaacala tawallaa iyo tawaalaa ulaai hal xaraf lagu siyaadiyey saddex wasanoo qiyaasu lahaa bilowgii baad ku soo martay oo ka aclama alficlu yaأtii biziyaadati mac waala wawalla ulaai laba xaraf lagu siyaadiyey afar shan wasanoo qiyaasu lahaana waad soo martay isna khalaas waxaa ku dhiman qiyaas ahaan marka la eego ulaaiga laba xaraf saddex xaraf marka lagu ziyaadiyo afar wasanow qiyaasulaha saddex baad haysaa hal keliyaa kaa maqan rubaaci hal xaraf lagu ziyaadiye hal wasanow qiyaasu lahaa tadaxrajo waad haysaa laba xaraf haddii lagu ziyaadiye laba wasanoo qiyaasu lahayo isbadaroo ifcalallo waad haysa ifcal lala keli ayaa kaa maqan marka qiyaaskii oo dhan waxaa kaa maqan laba wasan oo keli ah rubaaci laba xaraf lagu ziyaadiye hal wasan oo ka mida ah, ifcal lala waa kaa maqanya weli ma aanan qaadanin waxaa kaloo kaa maqan ulaai saddex xaraf lagu ziyaadiyey afar wasan oo qiyaasuu lahaa waxaa kaa maqan ifcawala baas ifcawcala waad qaadatay ixlowlaa weeye ee istafcala iyo ifcaallana waa soo qaadanay qiyaaskii labadaa keli ayaa kaa maqan inta kale shaad weeye wuxuu tirin rabo wasba tawaalaa wactawalla waqalbasa wasambasa itasala itasalada waa tamaamulbayd khalbasa iyo khalbasa qalbuhu qalbigiisaa fasahaaday sanbasa wuu degdegay labada lafdi macnahooda waa sidaa labadaba siintaa zaa'ida khalbasana siinta dambea zaa'ida sanbasana siinta horaa zaa'ida waayahay khalbasa siinta dambe haddii ay zaa'id tahay wasan haddii lagu yidhaahdo khada iyo laamta iyo ba'da fa iyo cayn iyo laama ka cibaaree siintana sideeda ugu hadal khalbasa calaa wasni faclasa buu noqonay faclasa sambasa siinta horaa zaa'idee soo maahan safcala buu noqonay oo siintaas sideeda ugu hadlay itasala waa tamaamulbeyt itasala kuwii hore ayuu la xidhiiraa kubani itasaladin calaa wasni waa iftacala ictadaladii buu la wasan yahay keli awowdii baa ta loo bedelay labadii tana waa la isku idqaamay insha allah eh, alifyatu ibnu maalig ayaan ku mari doonaa dulliini fata fi ifticaali ubdila washadna fi dilhamzi naxu takila waxbada axwan salaslan qaata maskana salqaqallasa jawrabad halwartu murtaxilan waxbada arajulu ninkii ayaa calool weynaaday ixwan sala tayru shimbirkii ayaa gulgulada soo bixiyey islanqa dhacadiid ayuu u seexday dhabardhabar tabaskana wuu miskiinoobay salqa dhabardhabar ayuu u tuuray qallasat koofiyad ayay xidhatay jawrabat baandhaysay xidhatay ama sharaabiib sigisyo harwaltu waan degdegay murtaxilan xaalaan ahay mid raranayo ixbanaa ixwansala islanqa saddexdaba waa ulaai saddex xaraf lagu ziyaadiyey toban wasan oo qiyaasay lahaa yuu lahaa tobanka wasan shaad ayuu lahaa baan ujeedaa tobanka wasan ee shaadka ah rubaaci laba waan laba xaraf lagu ziyaadiyey laba wasanuu lahaa ayaa la kala haleeshinayay soo maaha qoladii ifcan lala qiyaaska loo haleeshinayay ayuu kamid xaqiiqada loo haleeshinaya ayuu ka mid yahay ixbantaa calaa wasni ifcan laa hamsada dambe waa zaa'id nuunta waa zaa'id hamsada horena waa zaa'id ifcan laa wey waa yahay ixwan sala hamsada horaa zaa'ida wowda dhexda ku jirtaa zaa'id nuuntana waa zaa'id if eh, ixwan sala muxuu noqonayaa ifwan cala buu noqonay alىa wasni ifcanwala islanqa hamzada horaa zaa'ida nuunta reebanaa zaa'ida alifta reerta reerka u dambaysana waa zaa'id islanqa calaa wasni ifcan laa noqon tamaskana ta'da iyo miimkaa zaa'ida tamaskana wuu miskiinoobay tamafcala buu noqoni wasankii salqa ulaai hal xaraf lagu ziyaadiyey sideed iyo toban shaad buu lahaa sideed iyo tobankii shaadka ahaa labaan soo marnay khalbasa sambasa salqaa ku darhay alifta dambaa zaa'ida faclaa wey qallasad jawrabad salqaa iyo qallase iyo jawrabe iyo harwalas afartaba ulaai hal ah, caraf lagu ziyaadiyey siddeed iyo tobankii ka shaadoob ay ka mid yihiin salqaa alifta dambaa ziyaada oo faclaa weeye qallasana nuuntaa zaa'ida oo fac wuxuu noqonayaa facnala jawraba wowdaa zaa'ida oo fawcala wey harwalowowda zaa'id oo facwala ayuu noqonay murtaxilan waa iska tamaamulbeyt xaalaan ahay mid degdegayo dhammaan isagaa qorayaa awsaanta iyo wixii zaa'idka ahaa zahzaqtu halqamtu rahmastuk waallata rahshaftu jfa adasla hama qaطrana ljamala zahzaqtu waan qoslay waan qosolbadiyey cinda shaykhi halqamtu waan dhunjiyey rahmastu waan qariyey ikwa allah ikwa alla wuu uruuray tarahshaftu waan dhuuqay ijfa'adda wuu dhowaaday islahamma wuu madoobaaday qadrana daamur buu mariyey aljamala ratigii buu daamur mariyey wy zahzaqtu waan qosday za'da horaa zaa'ida ama za'da dhexda ku jirtaa zaa'ida labada mid baa zaa'ida midka zaa'ida laisku khilaafsan yahay za'da hore haddaad zaa'id ka dhigto za'da dambe xarafkaad ka cabirto xarafka waxaad ka cabirtaa zada horena ka cabir waa anagii soo sheegnay soomaahi zahzaqaa zahda zada dambe maxay noqon lahayd caynulkelima wey ilaa hadaa faaulkelima noqotay caynulkelima soomaahinoo cayn lagama cabirayo zada horena caynaad ka cabiri waxaad leedahay cafcala zahzaqa calaa wasni cafcala zada dambaa zaaida haddii aad tiroo tan horaa asal ah tan hore faaulkelimo weye soo tan dambena fa baad ka cabiri oo waxay noqonaya facfala waayahay halqamtu waan dhonjiyey shaygaoo halmal adlaqdaa halqama la yidhaahdaa halqama ee hada horaa zaa'ida hada sideeda ugu hadla xuruufta kalena fa'iya cayn iyo laam ka cabir halqama calaa wasni hafcala buu noqon rahmastu waan qarsoonaaday ama waan qariyey shaygii rahmastu waan qariyey rahmasa hadaa zaa'ida calaa wasni hafcala buu noqoni calaa wasni waxaan ujeedaa fahcala fahcala ra'da hore waa asli haadaa zaa'ida hafcala ayuu noqoni ikwa alla ijfa adda islaaham saddexda wasanba waxay ka mid yihiin ulaai saddex xaraf lagu ziyaadiyey toban wasanuu shaaduu lahaa tobankii wasanee shaadka ahayd afar wasan ayaa ifcala la la haleeshin jiray oo weliba eh, ifcala lala haleeshinayay afartii wasan ayay ka mid yihiin oo wuxuu noqonayaa ikwa alla calaa wasni eh, hamzada hore waa zaa'id wawdana waa zaa'id hamzada dambena waa zaa'id saddexdaasaa zaa'ida wuxuu noqonayaa marka ikwa alla calaa wasni if wa al if caw ikwa alla soo maaha ikwa alla calaa wasni ifwa calla buu noqonaysaa ifwa calla hamsada hore waa zaa'id wawdana waa zaa'id labada laamee isku shidan ay ayaa mid zaa'id ah ee hamsada dhexda ku jirta zaa'id maha waa asli marka wuxuu noqonaya ifwa calla waayahay ifwa calla ikwa alla tarahshaftu waa nugay shaygii baan dhuuqay oo kor aan ka nugay tarahshafa ulaai laba xaraf lagu ziyaadiyey ulaai laba xaraf lagu ziyadiy toddoba wasanoo shaadu lahaa toddobadii wasanee shaadka ahaa mid ka mida weeye tarahshafa calaa wasni tafahcala ta'da waa zaa'id haadana waa zaa'id tafahcala ijfa adda hamsada horaa zaa'ida waxaa kaloo zaa'ida labada da midbaa zaa'ida hamsada dhexda taallana zaa'id weeye ijfa'adda markaa wuxuu noqonayaa ifcalla ijfa'adda calaa wasni ifca ifca alla ayuu noqonaya ijfa'adda isla hamma hamzada hore waa zaa'id ee laamtana waa zaa'id isla hamma laamteeda shidka reerka u dambeeyana waa zaa'id marka wuxuu noqonayaa if isla hamma calaa wasni iflacalla iflacalla ayuu noqon islaham qadrana nuunta u danbaa zaa'id ah calaa waa ulaai saddex hal xaraf lagu ziyaadiyey siddeed iyo toban wasan oo shaadu lahaa shan wasanaan haddeer soo qaadanay shantaasina waxay ahaayeen may lix wasan miya yaan soo qaadanay lixdaasina waxay ahaayeen khalbasa iyo sambasa iyo salqaa iyo qalnasa iyo jawraba iyo halwara iyo iyo zahzaqa ku dar halqaba ma soo marray iyo halqamana waa soo qaadanay zahzaqo iyo halqamo iyo rahmaso iyo waxoo dhanba waa ka mid waa sideed sagaal wasan qadrana ku tobnee toban wasanaa haysaa qadrana calaa wasni faclana buu noqoni calaa wasni faclana toban wasanoo sheedaad haysa darmastu kaltabtu jalmadtu waqalsama uma dlama sahra macat waclan kasantukhila tarmastu waan qarsoomay can ilxarbi waay meel lagu dagaalamayaan ka dhuuntoon ka qarsoomay tarmastu waan qarsoomay kaltabtu waan birqaabeeyey kaltabada waxaa la yidhaahdaa birta wax lagu qabto oo bir dabka ku jirta iyo wax lamida aad kaga soo qabatood ku soo qaado kaltabtu birtii baan ku soo qaaday jalmadtu waan xiirtay tintaan xiirtay waqalsama cunuhuu gooyey wuu doobagooyey uma idlamassa wuu madoobaaday idlamasa leyl waay habeenkiibaa madoobaaday ihramacatu ihrammacat ilintii baa degdegtay waclankasa wuu dheeraaday untukhila waa la duurtay waa yahay tarmastu waan qarsoomay tarmasa ulaai hal xaraf lagu ziyaadiyey sideed iyo toban wasan uu shaaduu lahaa sideed waa soo toban waa soo qaadanay tarmasa calaa wasni waxaa zaa'ida tarmasa ta'da hore calaa wasni tafcala buu noqonay tafcala tarmasa calaa wasni tafcala waa yahay kaltaba snaa ulaai hal ah, xaraf lagu ziyaadiyey sideed iyo tobankii wasanee shaadka ah ayuu ka mid yahay kaltaba calaa wasni factala taadaa zaa'ida jalmatu ulaai saddex xaraf lagu ziyaadiyey sideed iyo toban wasan oo shaada miimkaa zaa'ida wuxuu noqonayaa jalmata calaa wasni facmala facmala miimkaa zaa'ida alsama ulaai saddex xaraf lagu ziyaadiyey sideed iyo tobankii wasan ee shaadkaa ah ayuu ka mid yahay alsama wuxuu noqonayaa calaa wasni miimka dambaa zaa'ida faclama faclama miimka dambaa zaa'ida uma idlamasa ihram labadaasi waa isku mid hal miaal hal wasan ayuu laba miaal u sameeyey idlamasa ihram ulaai saddex xaraf lagu siyaadiyey toban wasan oo shaad ayuu lahaa tobankiisa wasan side lix wasan miyay ahayn ifcan lala qoladii la haleeshinayey afar wasanna waxaa la haleeshinay sida miyay ahayn toddoba waxaa la haleeshinayay ifcan lala somahin oo waxaa loo haleeshinaya xaqiiqanimo waxay ahayn iclan kasa islan qaa ixbanaa ixwansala ixbadaa ixwansala islanqaa iclankasa iyo ixranjama maya ixranjama waa qiyaas ixbadaa ixwansala islanqaa iclankasa iyo iyo afarta salaalishina soo ma hasaasna dee sideed todoba ay dhaheen afarta salaalishina waayahay toddobana waxaa la haleeshiinayay ifcal toddobada ifcal la haleeshiinayaa afar ka mid ee xaqiiqo loo haleeshiinayay ifcal oo ikwa alla ijfa adda isla hamma idlamsaddexa e, xaqiiqa loo haleeshiinay miya ikwa alla iyo ijfa isla hamma saddexda xaqiiqaa loo haleeshiinayay afarna waxaa loo haleeshiinayey majaaz ahaan oo xarakaadkiiyo sakaraadka iskama aya waafaqayn waxoogaa bay isku dabamarayeen afartii majaaz ahaanta loo haleeshiinaya iyay ka mid yihiin idlamasa iyo ihram maca waa isku miiaal waclankasana wuxuu ka mid yahay ulaaii saddex xaraf lagu ziyaadiyey afartii xaqiiqanimada loo haleeshiinaya ifcal lala ayuu ka mid yahay iclankas oo ixbandaa iyo ixwansala iyo islanqa iyo iclankasay ahaayeen untukhila waa la doortay waa iska tabaawulbeed intukhilada waclaw wadaac awjajat baydartu sambala zamlaqad mumanata salqaa wajtanib khalalan waclaw wada iclaw wada almuhra darbaankii ayuu leeda koray icliwaadku waxaa weeyaan faraskii oo la kooraynin inaad ku goodo ninka faras fuulidda aadka u yaqaano ayaa fuuli karaa ninka kale ma fuuli karayo cumar binu khaaaba waxaa la dhihi jiray radia allaahu canhu farasoo leeduu fuuli jiray kaannahu khuliqa calaa dahrihi dhabarkiisa in lagu abuuraad moodaa siduu ugu dhegayo dhab siduu u yaqaana farasuula waclawwaa iclawwaa ee ifcawala ulaaii laba xaraf lagu iyaa saddex xaraf lagu ziyaadiyey afar wasanoo qiyaasu lahaa afartii wasan saddex wasan waan soo marnay istaqaama ifcaalla ixlowla saddexdaasaan soo marnay wasankii afraad weeyaanoo ifcawala iclawwad icsawjajat naaqatu hashii way cayishoo hilib ayay yeelatay icsawjaja ulaai saddex xaraf lagu siyaadiyey toban wasan oo shaaduu lahaa tobanka wasan qoladii eh, ifcalalla majaaznimada loo haleeshiinayay ayuu icawjaja ka mid ahaa icawjaja bayartu baydartu naaqata hashii ayaan daweeyey oo cudurkii haye ayaan ka daw wasaaratulbayana la yidhahdaa wasaaradda xoolaha qaabilsan fitinaariya la dhihi jiray bayartu waa yahay bayara ya zaa'ida calaa wasni faycala weeye bayara ulaaii hal xaraf lagu ziyaadiyey sideed iyo toban wasan oo shaadaha ayuu ka mid yahay sanbala ulaaii sanbala wuu sabuul bixiye weeye zarcigii ayaa sabuul soo bixiyey ulaaii hal xaraf lagu ziyaadiyey sideed iyo toban shaada u lahaa ayuu ka mid yahay sanbala nuunta zaa'ida calaa wasni fancalawi waa yahay zamlaqa zamlaqa alfaxlu qabla aliilaaji zamlaqa wuu manidaadiye weeye faxligii intuusan diraabkii samayninay usan iilaajinin ayay biyihii ka soo daateen zamlaqa wuu biyo daadiyey miimkaa zaa'ida ulaai hal xaraf lagu ziyaadiyey sideed iyo toban wasanoo shaadow lahaa ayuu ka mid yahay zamlaqa calaa wasni famcalawi udmumanna waxaad ku dartaa tasalqaa tasalqaa ku dar oo tasalqaa ulaai laba xaraf lagu ziyaadiyey ulaai laba xaraf lagu ziyaadiyey toddoba wasanoo shaadu lahaa toddobadii wasanoo shaadka ahaa ayuu tasalqaa ka mid yahay ta'daa zaa'ida alafta dambena waa zaa'id tasalqa calaa wasni tafaclaa buu noqoni taada hore waa zaa'id alifta dambena waa zaa'id wajtanib ka fogowniyahow khalalan gef ka fogow kontonkii wasan ee masiidka uu ka koobnaa afar wasan ayuu ka tagay musanifka wuxuu qoray toddoba iyo saddex iyo afar wasan lix iyo lix iyo afartan wasan ayuu qoray ya ulaai hal xaraf lagu siyaadiyey shaadkii sideed iyo toban wasan waa sideed iyo tobankii wasan wuu dhameeyey khalaas saxiix waa yahay masiidkao dhan marka la isku daro konton wasan buu ahaa kontonkii wasan wuxuu ka tegey ulaai laba xaraf lagu siyaadiyey ulaai laba xaraf lagu siyaadiyey toddoba wasanoo shaaduu lahaa toddobadii wasanuu afar wasan ka tegey oo ta shayطana iyo ta jalbabe iyo ta jawrabe iyo tarahwaka afartaa wasan ayuu ka tegey lix iyo lix iyo afartankii wasanee kale khalas qiyaaskiisi iyo shaadkiisiiba dabaduu ka soo maray wajtanib khalalan gefka tag waaye kelaa wuxuu u baahan yahay waxaan sheegaynay dhammaan badrudiinkana waa qorayaa shuraaxda kalena waa qorayaan macno ahaanna inta badan way soo dhoweynayaan qaar waxaa laga yaabaa inayan toos u macnaynin marka inaad adigu sharaxaas u fiirsateed hubsateed kala qabato unbay u baahan yihiin xarafka zaa'idkeena aad garato halla ku dadaal qaabka wax loo weesnoo baro sideedaba fanni haddaadan istilaaxiisa baranin ma fahmi karaysid fanni haddaadan istilaaxiisa baranin weligaa fannigaa kaa dhaadhici maayo rafaca lafdigaa macnihiisa waa koryeelitaan koruu u qaaday waaye khafadana hoosuu u dhiga wey nasaba wuu taaga weeye asluluqihii waaye naxwo addeedan istilaaxeeda baraninoo rafcun iyo nasbun iyo khafdun aadan u fahmin in xarako lagu wado iyo icraab ee rafcun kor u qaadid haddaad ku macnayso nasbun wuu joojin haddaad ku macnayso khalaas waaye naxwo ma fahmaysid saxiix marka waxaa la rabaa fanniga istilaaxiisa horta waa inaad barataa haddaba sarfiga istilaaxiisa ugu hore waa in sida wax loo wasna aad barataa oo ah asalka xuruufta asalka ee fa iyo cayn iyo laam ka cibaaree xarafka zaa'idka ena sidiisa ugu hadala hadduusan dicfu aslin ahayn dicfi asliga haddii uu yahayna xarafkii asliga ahaa wixii aad ka cabirtay ayaa zaa'idka ka cabiri waa inaad qaacidadaas fahantaa wallahu aclam sal allah wsl